بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii tobnaad ee ka mid ah min النبذة الزكية في القواacid الأصلية لشمسدين البرmاwi ayaynu ku soo jiray xalay waxaa inoo dembeeyey الصحة والفساad cashir ka bilowday ayaa inoo dambeeyey marka waxaynu soo maray uun sixadu in looga jeedo ficilka uu mukalafku samaynayo sharciga waafaqi kara ama khilaafi kara hadduu sharciga waafaqana uu saxiix yahay hadduu khilaafana uu yahay faasid ama baatil falka saxiixa noqday hadduu cibaado yahay oo cibaado ku saabsan yahayna in la odhanayo waxaa ka dhalanhaya taratubu suquud alqada iyo alijza squud alqadaai walijza baa ka dhan hadduu cibaado yahay hadduu mucaamalaad yahayna aharkii iyo xukumkii looga dan lahaa caqdigaas ayaa dhalanaya kadibna sixadiiyo fasaadku inay iska soo horjeedaan yuu sheeku ka hadlay mararka qaarkoodna baailka iyo faasidka la kala qaado cinda ashaaficiya wa bacd alxanaabila walxanaabila cafwan wa bacd almaalikiya ama xanafiyadu ay leeyihiin asal guud ayagu ay kala saaraanba hawsha kadib wuxuu u gudbay sheekhu saddex masalo oo ku saabsanayd qaybintii xukumka ama waajibkii ayb qaybintiis marka saddexdaa qaybood masalada uulaa iyo aaniya iyo aaliay ku saabsanaayeen ilaa raabicadaba ayay ahaayeen khulaasaduna waxay ahayd waajibka mar waxaad eegaysaa biictibaari daatihi isagaad fiirin ka waajib ahaan marna waxaad eegaysaa bictibaari waqtihi marna waxaad eegi bictibaari faacilihi intaan bay ahayd khulaasadu markaad waajib ahaan feeriso laba mid unbuu noqon buu sheekhu ku yidhi inuu noqdo waajib mucayan ah kaasalaati wاlxaji wالsawmi de waajibaad mucayan ood ku haagaysa wey ood la iman ood samayn ayb waa bictibaari daati iyo inuu noqdo mubham mubham maxsuur ah marka waa waaxidu maxsuur fii aqsaam maxsuura ku jiro laa bicaynihi waa kii kugu miaaliyey waajibkii mukhayarka oo khisaal اlkafaara labadaa marka waxay ahaayeen in la qaybiyo waajibkii biictibaari daatihi inuu noqdo mucayan bar dhaban oo waaxid bicaynihi ah oo aan ku jirin takhyiir iyo aqsaam midnaba kaasalaati wاlxaji wاljihaadi waajibaadko dhan ba sidaa u badan hadi waad ogtihi bakhayarkuaba intaa yartay wax la halmaala iyo amilou marka marka mucaamalaadka la marayo oo kale haddii saddexni afarni usuubata imaamnimo la helo waa waajib mid ka in loo magacaabo xilkaas muxuu ahaa khilaafada ah laa bicaynihi baa lagu dhihi waa iska mukhayar maxaa nin walba waa saalix ayb haweeney baa codsatay nikaax haweeney hadda ku maray manhaajka haweeney baa waxay codsatay laba kuf nin walba saddex ama afar nin oo qilmay tiri ha laga guuriyo mid ka mid a ah. idan waa maxay waa waaxid laa bicaynihi baa loo guuri yacni way iska iman karaa meelo kale laakiin hadda waxaa ka fiirinaysaa waajibka inaad qaybiso biictibaari daatihi marka mucayan keligii la maagan yaho asaga toos loo aadahayo iyo mubham ama mukhayar waxaa tiraa ku dhex jira aqsaam maxsuura marna waxaad ka eegi bictibaari waqtihi waqtiga iyo falku ma isla egyihiin ma kala badan yihiin ma ka yar yahay waa kii kugu qayma wasac iyo mudayaq iyo aqala minhu tafriicun ka baxaya iska ah marna waxaad eegaysaa bictibaari اlfaacil faacilka waajibka samaynaya la imanaya waxaa loo qaybiya cayni iyo kifaa'i intaanbay iska ahayd wixii xalay aad soo marteen marka la khulaaseeyo ayb masalada u dambaysa marka uun xajka uu yidhaah in ha laga saaro muwasaca oo ra'yiga ay qabaan shaaficiyada badankood wadaadkuna rajaxa ah baa u dambaysay ayb taanuu cillada kaga dhigay mukalafku garan maayo aakhir alwaqti falaysa bimukalafin uu yidhi marka mukalaf taasi qolyaha ishkaal hadday weydiiyo ishkaal ka galay waxaa loo jeeda waxaa weeye maadaama aadan arafkii uu ku dhammaanaya aadan garanayn kaas aadan mukalaf ku ahayn leanna waajibaadka waxaa la rabaa in ruuxu uu garanayo mukalafka ah marka laa yacrifu alaakhir falaysa bimukalafin weeye mukalaf kuma aha maadaam aakhirkaas lanna hadduu maxduud طarafayn uu yahay wakhtigu awalkiisa iyo aakhirkiisu inaad ogaato mukalaf baad ku tahay lanna waxaad u baahan kartaa inaad awalka tukato inaad awsadka tukato inaad aakhirka tukato mar haddaad jaahilba ka tahay aakhir alwaqti iyo aakhir alcumri mukalafba kuma tihid لأنa شharط تkliif waa alcilm waan gaari doonaa in sha الlahu taعala saas u jeeda macnuhu intaa un wey waxaan hadda caaw ka bilaabayna almasألة الkhامiسة masalada شhanaad hadda labturkey wadaad ba wax isku qasahayay tii aad soo marteena muxuu ahaa alficl الwaaxid bالnowع iyo ficl dulwajhayn laba kale masalo wey ayb ficl dulwajhaynku waa afcaashoo dhanba waxyaabaha la sameeyo oo dhan ba marna sharciga waafaqi kara marna khilaafi kara ayib intaan baa looga jeeday laba suuray ka saareen macrifatullah iyo wadiicadana waa kii aynu soo marray xataa inay wadaada buriyeen amaa ficil waaxid binowc iyo bilcayn iyo bishasi masale kaloon soo marray ahayd oo ka duwan middan ayada ah ayib oo marka laga hadlaya ma kulmi karaan amar iyo nahyi ma kulmi karaan taxriim iyo wujuub markaasay ahayd alkhamisa masalada shanaad fii awsaaf اlcibaada tilmaamaha ay cibaadadu qadanayso ku saabsan yahay masaladanna alcibaadatu shaygii cibaadada ahaa in waqacda hadday dhacdo fii waqtiha almucayani laha waqtigii loo bardhabay ee sharcigu u bardhabay sharcan faadaaun way fahya adaa cibaadadii waqtigu waa zamanka muxadadka shaaricu xadiday alwaqt huna fi اlistilaax waqtiga iska lugawiga lagama hadlaayo alwaqt huna waa maxay sharcan waa aلzaman almuxadad min jihati الshaarici lilwaajib falka iyo ficilkaas la samaynayo wakhtigu sharcigu u jaangooyeyba hadda wakhtiga looga jeedaa kii iska zamanka ama casriga caadiga aha ee luqowga ah looma jeedo marka wuxuu ihi cibaadadii in waqacat fii waqtiha almucayani wakhtigeeda la bardhabay hadday dhacdo laha iyada loo bardhabay sharcan min jihati sharc fa aadaaun fahiya aadaa waa cibaado sideedii loo gutay oo wakhtigeeda dhacdo aw bacdahu in waqacat bacda alwaqti almucayani lahaa weeye fa qadaaun qado weeye taqsiimkana waa taqsiim istilaaxi ah oo fiqi oo usuuli ma aha taqsiim luawi ah taqsiim luawi ah ma aha ah. ah, ayib caqligu wuxuu keenayaa caqli wuxuu garanayaa in shaygii xilligii loo goyo uu dhaco iyo inuusan dhicin caqliguu garanaya taqsiimka waa yaqaana laakiin in kan adda la yidhaahdo kana la yidhaahdo qada la yidhaahdo laban baa lagu noqon ama curfiga iyo sharciga haddii la waayo luqada loogu laaban luqada hawshaa shuqulkuma laha alqada fi lua waxaa weeye shaygoo la qabtaba shayga haddaad samayso faqad qadaytahu faidaa qadaytum الsalaaةa faidaa qudiyat الsalaaةu faidaa qadaytum manaasikakum yani mafhuum اlugawi waa maxay waa alada alqada fi اluga huwa اladaء fi fi اlcurf اlfiqa wاlusuuli marka taqsiimku waa taqsiim iska istilaaxia oo usuulia oo ugu talagalay in lagu kala sooco cibaadadii hadday wakhtigeeda ku beeganto iyo hadday garamarto un ugu talagaleen iska ogow marka waxaa uun ka bixi mar hadduu ku yidhi cibaadadu wakhtigeeda mucayanka hadday dhacdana faadaa hadday wakhtigii kadib dhacdana faqadaa wuxuu uun kaa kaa saaray cibaadaadka aan lahayn wakhti mucayana kuwa ayagu gudashadoodu qadiya adda midna la odhan maayo ka taxiyat اlmasjid taxiyatulmasjid haddaad tukato maxaan dhahayna ma addaa mise waa qadi wakhtigeeda mucayinkaa maysan dhicin ee waxay ku dhacday sababkeedii bay ku dhacday goormay waajibaysay amaamay mashruuc ahayd markii masaajidka la galo un cibaadadaan sharcigu wakhti u goynin ama sabab ha yeelato ka taxiyatulmasjid wixii la halmaala ama nawaafil mulaqa ha noqotee lama yidhaahda la imaashaheeda isilaaxa fiqiga ama usuuliga qadiya aadamidna odhan mayse aynu iskaga tagno warubbamaa waxaa laga yaaba ujriya in la dureeriyo fi sharci sharciga dhexdiisa ficlu bacdin badh samayntii fi lwaqti waqti gudihiisa la sameeyo majraa ficli اlkulli dhammaanoo iyadoo la sameeyo ka in laga soo qaado wuxuu sheekhu intan ku leeyahay waxaa laga yaabaa wakhtigii in cibaadadii qayb ka uu dhex dhaco ka ragcatin ayb duhurkii baad ka soo gaadhay hal rakacada wakhtigiis saddexdii kale waxay dhaceen wakhtiga casarka maadaama awalkii u dhacay filwaqti inta dambe in la raaciyaa laga yaabaa taysiir iyo fududayn iyo tafadu min allah intaasuu u jeedaa kaman sallaa ragcatan fi lwaqti sidiis ninkiis tukaday hal ragcad fi lwaqti اlmuxadadi sharcan buu ku dhex tukaday inta kalena waan raacinayna waxaa lena mar haddii awalkii madaxa meesha la galay intii dambena ha laga dabageeyo waa iska tafadu min allahi subxaanaه wa tacaala uma intaa kadib alcibaadatu cibaadadii in subiqaad haddii lagala hormaro marka waa awsaaf ilcadaw aynu soo nidhi cibaadada mar addaa lagu magacaabi mar waxaa lagu magacaabi qadaa ayib haddana mar kaleo icaada icaada haddana wasfi la yidhaahdo yuu gudbay uma intaa kadib alcibaadatu in subiqad haddii lagala hormaro lagala dhaqo bimiliha ayadoo kale walow fi suurati xagga muuqaalkaba allah ka dhigee maca alikhtilaali ayadoo weliba faasiday maca alikhtilaali dhimanaan maceedba rugni aw shardi cibaadaad la timi duhur ama cisha ama maqrib baa tukatay aan saxiix ahayn oo rugni dhiman yahay oo shardila marka suura ahaan waa salaad cishe waa salaad maqrib waa salaad duhur suura ahaan ayib ayadiiba haddana mar labaad tukatay fi lwaqti nafsihi maxaan leenahay waa icaaday ku leeyihiin falkii horaan aad samaysay mar labaad haddaad soo celiso kii horeba yuusan saxiix noqonine icaadaa la yidhaahdaa uma intaa kadib alcibaadatu intii la kala cadeeyey haddee qadiya adda lagu kala cadeeyey buu ujeedaa in subiqad haddii lagala hormaray bimilihaa ayadoo kale walow fi suura muuqaalka maca alikhtilaal dhimanaan maceed biruqni ow shardin dhiman yahahade ikhtilaalku labadan baa keenaysa sumiyad waxaa lagu magacaabi icaadatan mid la soo celiyey lanna horaan baa intii la sameeyey baa haddana la soo celiyey dee hore la sameeyey xaqiiqa sharciya ma ahayn muctarafa ma ahayn macnaha la fiirin maayo waxaan la eegayaa min xayu daahir ma la ma la sameeye tan oo kale marka waa un ku celid iyo ku naqid wey icaad wa fii nafsi اlwaqti waxay noqonaysaa adaa waa salaad mucaadoo la soo celiyey macahana adaaun adaaun wuxuu ka imanayaa wasfiga ahaa inay dhexdhacday fii waqtiha almuxadad icaadana waxay ka amaynaysaa in ay mid labaad tahay horaana lala yimid marka waa laba magaco ka imanhaya laba wasfi oo kala duwan walow kaana dalika fi lwaqti icaadadaas waqtiga gudihiiba ha dhacdo waqtiga gudihiisiba ha dhacdee marba haddaad horaan intaad samaysay haddana mar labaad ku noqotay markaa labaad icaadaan leenahay buuri faman afsada salaatan ninka salaad fasahaadiyo rugni teeda ka taga ama shardi ka taga wa fi lwaqti watiga gudihiina ku tukada salaadii fahiya adaaun weeye salaadaas maxayna tahay cala almurajax waana icaado way kulmi karaan way icaadadii iyo iyo adduhu nimanna waxay leeyihiin la odhan maaye tii hore marba haddaynasan asixin oy faasida ahayd xisaabba ma laha middan labaadeed soo celiso unbaa ah salaadii koobaada adda ah icaadana ma aha bal waa mubtada ay taagan yihin wadaadaha halkaa maraya waa iska khilaaf unaan macno badan sii lahayd cala almurajaxi sida la rajaxay fi usul haddayna qabsan asaadisa masalada lixaad wuxuu gudbay alruksatu walcaziima alruksatu walcaziima ayuu u gudbay alruksa walcaziima waa inagu soo maray in lagu tiriyo khitaab wadci wadaadda ku tariyaan wadaadana ayba ka saareen caziimadu waa min alcazmi wahuwa alqasd اlmuؤakad faida cazamta fatawakal calى اllah walam najid lahu casman casmigu marka waa qasdi weliba la dhuujiyey oo la xoojiyey ayaa casimada la yidhaahda ama ruksadu waa min rakus asicru idaa waxaa weeye markuu e, yaraado oo nin walba u awoodo wax iibsado waa khilaafu اlhala weeyaan marka tacriifkan asagaa inoo sheegi doona tacriifku birmaawi sheegay waa asaxu tacaariif fi usuul اfiq tacaariif badan baa nin walba ku dhuftaa laakiin tacriifku asagu doortay waa sida muxaqiinta usuuliyiintu ay ku tacriifiyaan sheekhu marka rukso waa maxay casiimo waa maxay xugum walboo sidii loo dejiyey waxba aan laga bedelin waa casiimo sidii loo dejiyey asbaabtiisii adiladiii sharcigu u dejiyey aan waxba laga bedelin oon takhyiir ku imanin min eh, sucuubatin ilaa suhuula waxaan leenahay waa xukumkaasi waa casiimo xukun walboo la badalo takhyiir ku yimaado min sucuubatin ilaa suhuula waxaa la odhanayaa rukso si guud weeye laakiin qayd baa raaci doona sheekhaabaa tacriifin doona alxukmu xukunkii in tagayara hadduu isbedelo bimaa huwa ashalu kii hore mid ka sahlan isku bedelo yani in tagayara min sucuubatin baa de meesha kugu jirta mar haddii ashal la sheegay horaan buu adkaa waajib buu ahaa sunna loo bedelay sunnu ahaa mubaax baa loo bedelay xaaraan buu ahaa waa laguu baneeyey waa maxay waa min sucuuba ilaa suhuula alxukmu in taayara taayur baa la sheegay mar haddaan xukumku isbedelin waxaad leedahay rukso meesha ma imanin bimaa huwa ashalu min sucuubati ilaa ashal baa layidhi hadduuba yahay min suhuulati ilaa sucuuba rukso lama yidhaahdo ama waa nakhi ama waa howlo kale ayib licudurin cudurdaar dartii loo bedelo intuba waa quyuud takyiir in la helo waa qayd masaa'il baa ka bixi iyo muxtarazaad in uu noqdo min sucuubati ilaa suhuula waa qayd licudurin cudurdaar dartii in takyiirku u yimaadona waa qayd ayb maca qiyaami sababi اlasliyi asagoo weliba uu taagan yahay oo uu joogo sababkii asalka ahae xukumka hore ee sacbiga ah uu ku xidhnaa ayb ruksat wey marka intaa haddii la helo takyiiru min sucuubati ilى suhuula licudrin maca qiyaami الsabab اlasliyi lilxukmi faruksat intaas rukso wey taayur baa dhacay waxa la bedelahayana xugum adagoo cabi la bedelay ilaa asal loo bedelay sababka in loo bedela keentana cudurdaar ku qumay mukalafka ama waaqicaba ku yimid weeye ayb maca qiyaami sababi اlasliyi waa maxay wixii horaan keenay xugumkaa hore ee laga soo tegey xugumkaa hore ee laga soo tegey wixii horaan keenay weli waa taagan yahay wamaca daalika waa laga indhalaabayoo mid cusub oo ashala la keenaya fa ruksatun weeye tusaale gaabradda ee aklmeyta oo kale xurimat calaykum اlmeyta inamaa xarama calaykum اlmeyta wاdama walaxm اlkhinziir ilى aakhirihi meytadu waa xaaraan markay laakiin daruuro timaado soo lama faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin fain allaha kafuur raxiim baa la yidhi idan ninka mudarka ah ee gaajo la dhimanaya ee nafbaxahaya hadduu wax kala waayo baktiga waa cuni karaa baa inuu baktiga cuno ama waa waajib hadda ama waa mubaax calaa khilaafi waa gaari doona waa shaqaabad keeni doonee idan xukumkii meyte hore muxuu ah ataxriim waa la bedelay uyira maxaa loo bedelay ilaa ibaaxatin aw wujuubin ha inoo dambeeyo takyir horta ma haysaan waa haysaan min ascab ilaa e, ashal ma ma la haya marka waa waxaa laga soo guuray xurma waxaa loo soo guuray ibaaxo ama wujuub loo soo guuray licudurin baa lagu yidhi waa maxduudaarka meesha yaalla addaruura darunafba xaal baa meesha taalla maca qiyaami sababi asliyi baa lagu yidhi sababkii asalkaa ee meyta loo xarim weli ma taagan yahay khubtulmeyta iyo baktinimadii weli miyay baaba'day wixii urhaya intaad sanka qabto baadun daliigii bay ila tahay so sidaa maa meyte wax iska bedelay ma jiro khubtigeedii iyo wixii keenay ilaahay inuu naga xarima inay caafimaadku khatar ku tahay inay dhaqanka bedelayso aafadeedu weli way wada taha wax iska bedelay mayto waa mayto muxuu i ninkii la tafsiirka noo akriya cabaso waa saa ku ogedeen bur watalo wax iskama bedelay marka mayto waa sideedii mudduu meel ku maqanaa marka waxaa la yidhi waxaa la yidhi kaa tafsiir noo akri marka de wax ma aqaanna wuu ka xishooday inuu qur-aanka ku ciyaarana mindhaa wuu ka xishoodaan cabase wuxuu i waa sidaad ku ogeydeen watawallana waxba iskama bedelay anjaahu lacmana waa sideedii buuri marka suuraddii dhan wuxuu kaga baxay waa sideedii waxba iskaga bedeliya waa iyadii unbu kaga baxay marka waxaan u jeedaa hadda meytadu baktigu baktinimadkiisii weli waa sidiisii laakiin daruuro ku timid mukalafiintii baa ilaahay inoo sahlay marka maca qiyaami sabab اlasli waa sidaa sabab اlasli waa maxay waa khubث اlmeyta ee keenay taxriiminta iyo mancinta weli waa taagan yahay ayb faruksatu inaad igrateen baylata macnahaasaa dalogay axsanu tacaariif wey alruksa waa maxay waa alxukmu اlmugayaru min sucuubati ilaa suhuulati licudrin maca qiyaam almuqtadi lلtaxriim aw almuqtadi liلsucuuba intaasaa weyaa waa tacriifka ugu fiican wadaado badan baa qaabo kale ku tacriifiya oo yidhahda waa maa habata calى khilaafi daliil الsharciy limucaaridin raajixin ba wadaado ku tacriifiyaan waa maa habata oo wixii sugnaaday oo ibaaxat اlmeyta ah calىa khilaafi daliilin sharciyin daliil sharci ah si garab marsan buuna ku sugnaanaya oo daliilka sharciga hadda la garab marsan yahay waxaa weeye xurimad calaykum inamaa xarama iyo wixii lahalmaayaad adilada la halmaashow limucaaridin raajixinna waa maxay faman idura wey ayib wadaadana qaabkaasay ku tacriifiyaan dhibba ma laha wa tanqasimu way qaybsantaa ruksadii ilaa waajibatin mid waajiba iyadoo ilaah kuu ruksayaybaa haddana inaad qaadata ay waajib tahay kalmaytati cinda alidiraar sida baktiga in la cunoo kale markay nafbaxaal timaado wa qiila jaa-izun laa waajib wadaadana waxay dheheen cunideedu waa bannaan tahaye waajib ma aha waxay leeyihiin haddaan iska sabroon dhaanu maytaa afka saari mahayo saan rafanaya qalafa iga tidhaahdo wax dembi ama gelin macduur baana ah nimanna waxay leeyihin waa waajib nafta in la badbaadiyo ilaahay baaba kugu fasaxay waxay kaloo u qaybsamaysaa waa manduubatin mid sunno ah rukso xaggana manduuba ayaa jirta ka qasri salaati salaadda in la gaabiyoo kale fii alaai maraaxila saddex maalin socod muxuu ahaayey marka la helo waa iska tamhiil waa miaal ku saabsan calaa madhab weeye marka waa caziimo qasru الsalaa cinda الظaahiriya wاlxanafiya wajamaca min ahli اlxadiiث ayib caziimo weeye ma aha ruks in la tukado waa waajib cafwan la gaabiyo salaada la gaabiyo marka annagu waxaan leenahay gaabintu ama waajib ha noqoto ama ha noqoto sunne horta ma laga soo tego xukumkii ahaa markaad muqiim tahay maxaa ku sugahay afar hadda markaad safar timidna maxaa kuu bannaan inaad laba tukato ama aad afarba dhammaystirto horta ma jirtaa takhayur haa ma ma yahay min sucuubati ilaa suhuula nacam kadibna licudur oo safar ah maca qiyaam asabab alsli oo ah itmaamki inay salaad ilaahay ku waajibeen muslimiinta ay tahay ah halkaas annagu ka eegnay xukunkan dambe waa waajib dhammaystirku iyo gaabinta waa waajib iyo ma ahe waa sunno waxay leeyiin naga daaye laakiin hadda waxaan haynaa ruqsan haynaa bay leeyihin shaaficiyadu dhibba ma lah waxay kaloo noqonaysaa mubaaxati mid bannaan kalcaraaya jamcu cariyatin caraayaduna haddee iyaadka iyo umdaad ku barateenbaakaamkii eh, waa makhsuus min amuaabana naha can bayc اmusaabana in timir qoyan oo ruaba ah lagu iibiyo timir ingegan ayagoo laysla ekaysiinayo labaatan kiilo qoyan iyo labaatan ingegan waxaa la ogyahay hadhow labaatankaa qoyan markay ingegto way dhusaysaa oo eh, naaqus bay noqonaysaa wamaca daalika waxaa laga soo rebay bayc eh, riba اlfadli riba fadli baa laga soo rabay cariyada lilxaaja lilxaaja marka bayculmusaabana ama ribal fadli oo garso xubuubta iyo raashimaha oo xaaraan ahaa ayaa cudurdaar jira dartii loo soo reebay caraaya loo soo reebay marka caraaya waa maay maaa ku yimid ruqsa ku timid asal maxay ahayd ribal fadli cad bay ahayd maxaa yeele baycu ribawiyin biribawiyin aan la hubin tamaaulkoodu waa ribo raashin ribo gasho mid kaloo ribo gasho oo isku jinsi ah in la isku iibiy iyagoon la hubin inay isla eg yihiin maxay ahayd ribay ahayd waاljahlu biاlmumaahalati kaalcilmi bixaqiiqati اlmufaadala qaacidada ribada ahayd saasay ahayd marka mar hadday sidaa ahayd shaaricu waa soo reebay taxriimki waxaa loo bedelay jawaaz tagayur min sucuubati ilaa suhuula taxriim ilaa ibaaxa kadib licudur waa maxay waa xaajat dadka aan beertu u bixin ee markaa curdanka u baahan hawshoodii wey qiyaami sabil asni waa taagan yahay o hee oo tafaadulka inay kala badan yihiin ama aan la hubin tasaawiga tafaadul haddaad iska baddaaya waxaan leena lama hubo tasaawigi marka beycucaraya urkisa fi caraya sida saxiixanka ku timid waxay kaloo noqonaysaa ilaa waajibatin wa manduubatin wa mubaaxatin wa khilaafi اlwlaa sida habboone si aan ahay habboonidii si garamarsan kalfiri khilaaf lowr hadda way soo marteen kalfitri afuridda oo kale limusaafirin musaafir loo ruqseeyey laa yujiduhu sawmu soomku uusan dhibaynin baabuur baad iskaga socotaa diirad baad iska saaran wax walbaa ku diyaara musaafir waa tahay laakiin kii gurigiisu joogay iyo adugu adaaba ka raaxa badanba marka waa musaafir uusan dhibaynin safarku ninkaa inuu afuro soonki iyo inuusan afurin waxaan leenahay kee inuu afuraa fiican ayib mise inuu soomaa fiican wuxuu wadaadku ku waa inuu afuraa khaldan bu ku leeyahy oo khilaaf soonku kumaba dhibahay mar haddun ku dhibaynin waxaa kuu fiican wa an tasuumuu khayru lakum haddaad qaato ruksadii afuridda qaadato waa rukso laakiin waa rukso laga fiican yaho khilaafu lwlaa saasuu u jeeda wadaadku waana masale laisku hayo ayib maxaa yeelay waan soo marray eh, alxikmatu inama turaca fi ljinsi la fi lafraad xikmada sideeduba markaad masaailka fiqiga marayso jinsiga guud ee dadkaa la fiiriyaa keliya bini aadam hadduu safro safarku horta soma dhiba haa xikmadu xukumka sharcigu kaasuu ku xidhan yahay macnaha guud buu ku xidhan yahay laakiin awxasaan ama cabdulaahi ama geedi oo safarkuu dhibaynin oo diyaarada watuhu xaalad khaasa ah, iyagoo ay baashu raaxab iyo dalxiis u noqotay la qiimayn maayo marka musaafirka soonka uu dhibayo iyo midkuusan dhibaynin iyo midka nafbaxaasha ah iyo midka ayr iska durdurin kulligood waxaa loo sunneeyaa ama u bannaan inay afuraan wax la khilaaf ulowlaa meesha ma imanayo aayhel hadduu khilaafulowlo jiro suubanu sal ly slam dad badan oo afuray ayuu ayuu muxuu eedayn lahaa asagoo aan afureenba markuu mar musaafir lanno soonku maba dhibayna suubanu sal slam waa ka isagii wisaalin jiray marka khilaaf alawlaa in la yidhaahdo waxaa la ictibaariyey waa muraacaatu xikmatin fii fardin waana cagsi liqawaacid اlusuul lianna alxikmata inama turaaca fi اljinsi la fi اlafraad jinsiga guud baa la eegi xikmada ee lama fiiriyo aashkaasta lama eego aan iskaga tagnay waman tafa wuxuu ka baxo ama ka anfoobo fiihi gudihiisa qaydun shardi oo min daalika ay min quyuudi ruksa ah fa casiimatun weeye wuxuu ku aan soo maray xukumkii laga waayo waa casiimo taayur takyiir baa tagayur haddii la xataa uu noqdo min suhuulatin ilaa sucuuba ruksa ma aha maxaa yeele waa naski iyo howlo la halmaala ah. haddii la helo intuba laakiin cudurdaar uusan jirin asna ruksa ma aha intuba haddii la helo oo uun sababkii asalkaa ah ee xukumka hore waajibiyey ama uu ku xunnaa uusan oolin ruksa maaha quyuuddo dhan wada ictibaarinaysa waman tafaa fiihi qaydun min daalika ishaaradu waa min quyuudi ruksa التغyiir bima huwa أshalu لcudrin maca qiyaami الsabab الأsliy afartaa qaydba waa waa in la hela hadday meesha ka baxdo weli ma haysid mid ka mid a hadduu baxo in ay joogto weli cazime ma hayno kulli markay meesha ka baxaan iyo waxaan haynaa caziima markaasaan haynaa saa darteed wadaada ku tacriifay cazimada waa alxukmu waa xukmu haabit min hayri mukhaalafati daliilin sharciyin bay dheheen waa xukmun haabitun min hayri mukhaalafati daliilin sharciy waa xukum sugan asagoon wax daliil sharci aan khilaafsanayn oo axkaamta de sida u badan tahayba ayib rukhasku waa iska yaryihiin ayib wuxuu u gudbay asaabica aan halkaas ka soo koobne muqadimat اlwaajib tii la odhan jiray buu u gudbay muqadimat اlwaajib tii la odhan ma laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib ayb waa masalo dhib badane markaynu khulaasayno waxaan leenahay khulaasada u fiican waxaa weeye maa laa yatimu alwujuubu ila bihi falaysa biwaajib wujuub iyo waajib waynu soo kala qaadnay wujuubku waa maxay waa qabashadii waajibiddii falku waajibay waajibidii falku uu waajibayey ee shaygu mukalafka qabanaya ayaa wujuubka la yidhahdaa iijaabkuna waa hadalka ilaahay xukumka ilaahay ee khitaabkaa ah ee ku aadan mukalafiinta iyo afcaashaba ku beegan xukumka alle soo fulay markuu falki qabto maxaa dhalanhaya wujuub ayb taxriimka alle soo fulay markuu meesha qabto maxaa dhalanhaya xurmo ayib falkii aad samaynaysa marka waa xaaraam iyo waajib labadaasay saasay u kala dhaqaaqayan marka maa laa yatimu اlwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waa sax laakiin maa laa yatimu اlwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin baa sax ah ayib zakadii kugu waajibtay ee xawlkeedii soo wareegay ee nisaabkii la helay haddii in la xisaabtama mooyeen oo xisaabihi la kala go la bixin karin waxaan leedahay in la xisaabiyo ood karaaniyaal u yeedhato ood soo karhaysta xisaabiyaal oo weliba kharash siiso he waxaan leenahay waa waajib maa laa yatimu alwaajibu zaka bixinta wey lagugu lahaa ilaa bi oo muxaasabo iyo kala in nin yaqaana xisaabinta aad keensato la-aanteed zakadan ma baxayso markaan waajib baan lenaad soo karhaysato ood hawshaa samayso ama aad samayso laakiin wujuubkii adiga ku qaban lahaa wix uu ku xidhnaa kuma saaro nisaabkoo kale zaka aan aadan shan geel lahayn ama afartan ai aadan lahayn ama soddon lo aadan lahayn ama laba boqoloo dirham aadan lahayn ama labaatan dinaar lahayn may ku abataa kuma abato dhihi mayno marka maa laa yatim wujuub wujuub zakaati alayka wujuub zakaati calayka min allah waxaan ka hadlayna marna waa waajibidda adeeg kugu waajib dadka inaad siiso marna waa maxay amarka xagga rabbi ka yimid inuu ku qabto wey marna amarka ku qabtay fulintiisii wey fulintiisa wii ku aadan waajib baan ka cabirna bal sidi loo fahma balku iska dhib badan yahay xagga rabbi iyo adiga wa ku xidhan aan dhahno wujuub waa in ila tahay marka maa laa yatimu اlwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin zaka kuma kuma waajibto in nisaab la helaba mooye haddaba inaan xoolihii nisaab gaadhsiiyo adhigaan afartan ka dhiga ma waajib ay gu tahay maya lacagta inaan ka dhigo laba boqol mxuu aha laba boqol oo dirham waajib igu tahay maya hadday idu gaadho waajib baa islaaxaya waa inaan bixiyo arigii inaan badiyo hawl ana ii taalla ma ah marka muhiimaddu waa maxay taxsiil wujuub wujuubki inaad hergiilayso kuma saaro wuxuu ku xidhan yahayna kuma saaro laakiin waajibkii kugu dhegay ee ku qabtay fulintiisu waxay ku xidhan tahay waa waajib inaad garateen bay la tahay sheekhaaba sharci doona waxba ayaan wareerin aan ka socon marka muqadimat اlwaajib waa un laba keliya waa shuruud iyo shuruud iyo asbaab muqadimat اlwaajib waa un labo shardi iyo sabab wey waajibka wuxuu u baahan yahay sabab inaad hirgeliso sababka waa laga rabaa wuxuu u baahan yahay shardi inaad la timaado waa laga rabaa muqadimat اlwaajib labada un wey waa asbaab iyo shuruud ayib wadaadda waxay u kala qaadaan oo yidhahdaan si kale aan ka dhigno maa laa yatimu اlwaajib اlmuطlaqu ila bi fahuwa waajib aan dhahno wma laa yatimu اlwaajib اlmucallaqu bisharin ila bih falaysa biwaajib waa un iska xajkoo kale waajib mulaqa m waa waajib mucallaqa bishari اlistiaaca zakadoo kale ma aha waajib mulaqahe waa waajib mucallaq ah bالnisaab waxyaabahaasnu maxaan leenahay waa waajib mucallaq ah marka waajibka mucallaqa bisharin wuxuusan dhammaystirmin ilaa bihi falaysa biwaajibin istiaacanu inaan hirgeliya ma waajib igu tahay maya nisaabkiina hirgeliya waajib iguma ah laakiin marka layga helo buu waajibkii islaaxaaya ama wujuubkii qabanaya laakiin waajibka mulaqa ah wixii uusan hirgelaynin asaga in la helaba mooyeen fahuwa waajibun ayib lanna wujuub اlmaqaasidi waa wujuub اlwasaa'il isagaa sheekhu kuu sharxi doon wuxuu uhi maa laa yatimu اlwaajib الsharciyu waajibkii sharcigaha wuxuusan dhammaystirmaynin waajibkee haade bimrin ku waajibay mulaqin aan shardi ku xunayn iyo qayd ilaa bihi in asagaa la helaba mooyeen waajibun wey midka asaga ah maa laa yatimu lwaajibu alsharciyu bimrin mulaqin bimrin mulaqin taasi waa daliilkii waajibin lahaa waajibka sharciga ah maa laa yatimudaasna waa muqadimadii iyo wasiiladii ilaa bihi ay ilaa bilwasiila weeye waajibun wey marka wasiilada iyo muqadimadaas waa goorma idaa kaana maqduura lilmukalafi wasiilada iyo muqadimada waa markaad awoodaysa adugu aad samayn karto hadda wuxuu rabaa inuu kuu sheego wasiilada lagu leeyaha waajib bay kugu tahay inaad la timaado maxaa yeele waajibka kalea ku xidhan ayadna waa inaad karayso waajibkan aad karayso sawaan waxaan kala qaad lahayn tawaqafa xidhnaaya wujuuduhu wujuud اlwaajibi wey calayhi calى اlmuqadima aw tawaqafa xidhnaaya alcilmu bihi in la ogaado waajibkiiba waxaa ku xidhan bilwasiila jihatu tawaquf baada sharxahaya jihatu tawaquf maa laa yatimu اlwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib buu rabaa inuu kuu sheego meesha ay iskaga xidhmahayaan wasiiladii iyo waajibkii laba mid way kuu leeyahay mid waa maxay waa in waajibkiibaaban la helaynin kii alla ku saaray ee amarka mulaqa ku waajibay yaaban suurogelaynin wujuudkiisi wujuudkiisii xisiga ahaa ayaaban suurogelin ilaa inaad la timaadaba mooyeen muqadimada iyo wasiilada asaga ka horaysa marna waa maxay waajibkii ku saaraa ayaabadan la garanaynin waa la heli karaa wujuudkiisi laakiin lama garanayo ilaa la helo wasiilada iyo muqadimada labadaas sababbu marka kuu sheegaya ayib middan dambe adugu cilmiga ayaa iska yadhi badan baa laga yaabaaye mid hore wujuudiga ah salaad mihirgelaysa haddaan dahaaro la helin salaad ma la helaya wujuud الsalaa wuxuu ku xidhan yahay wujuud الطahaara ayb zakadii kugu waajibtay inaad siisa masaakiinta la heli maayo ilaa xisaabintii kala soocodiyo hawlihi mooyeen amaa midda cilmiga ah oo waajibka ogaanshihiisa wuxuu ku xidhan yahay shay kale shaygaa kaasna waa waajib baan leenahay lianna waajibka haddaan la ogaanin haddee lama fulin karo waa maalan kaman nasiya salaatan min alkhams salaad shanta ka mid aad ilowday waadan maad inaad allayso seed u alay ma cishay ahayd ma maqrib bay ahayd ma duhur bay ahayd ma casar ma garanays ma fajar bayd kala garan weyde waxaan leenahay shantuba inaad tukato waajib bay kugu tahay lanna salaadii lagugu lahaa inaad tukatay in kale lama ogaan karo ilaa aad tukato shantuba miyaad fahanteen marka waxaa ku xidhan shantu waa waajib oo maxaa isaar hal baa lagu lahaa waxaan leenahay haddaad saddex tukato ama aad laba tukato ama aad tiraad u kaadi afar kubal iskaga ururso waxaa dhici karta inay ta maqan tahay marka hubaalkii aad hubsanaysay salaada lagugu lahaa inaad gudatay wuxuu ku xidhan yahay shantuba marka waxaan leenahay shanta in la tukadaay waa waajib limaada لأن الواaجiب laa ytim إلا bha ama لأن الواaجiب laa يuclamu إلا bha marka waaa tawqفku waa labadaa jho keliya labadaa jahwey إma an yتوقفa وuجuud الواaجiب عalى المqadimة وإma an yتوقفa cilم الواaجiب calى المqadimة labadaas jahw ka imanaya un tawqفku ama tacalqu intaasu sheek ujeeda aan iskaga socon amiliyadii badnayd haddi aad garanayseen wejiga dhaqadiisii iyo lowga asturidiisii waxoo dhan baa waa meesha ku jira wejiga in la dhaqoso waajib ma aha in qayb madaxa ka mid ah la raaciyo mooyaan lama hubsan karo ama ma hirgelayo ma lama ogaanaya mise ma hirgelayo wy hadda ma hirgelayo wy wejiga inaad dhaqdo kulligii waajib buu ahaa in la helay ghaslulwajhi اlwaajib ma dhacayso ilaa juz min الraأsi la raaciyo lowgu fii xaq rijaal waa cawro waa cawra ma aha fii xaq rijaal laakiin bowdada cawro ah bowdadu say u socotaa laakiin lowgay soo gashaa marka bowdadii inaad asturtay oo cawradii asturantay san ku ogaan karaa ama lagu heli karaa waa in bacd min arukba maradu ay gaadho fii xaq rijaal waxyaabahaso dhan waa issulan yihiin marka ah, intaasu unu sheekh ujeeda aan iskaga tagno tii aad ku marayseen nikaaxoo kale hadday ajnabiyadii isku darmadaan islaamku xalaala maxaa la samayn hadday meyte iyo isku darta isku darmadaan mudakaat muqadimaة اlwaajib waa ka muqadimaة اlxaraam maa laa yatimu tarku اlxaraami ila bitarkihi fatarku waajiban asna waa la mid shayga aan xaraamtii laga tegi karin asagaba in laga taga mooyeen asna in laga tago waa waajib siday waajib ku ahayd xaaraanti xaqiin in laga tago haddii hadda neef gowracan iyo mid bakti aad kala garan weydo baahina ay ku hayso maxaad samay midna inaa cunto waa ka xaaraan allahuma inaad gaadho xaalatu daruura gaadhaba mooyee maxaa yeele makana kii gowracnaa makana bakti la kala garan waxaan leenahay maa laa yatimu tarku lxaraami oo meytada ah ilaa bitarkihi fatarkuhu waa isku mid marka baabkan o dhanba waa israaca sawaaon waxaan kala qaad lahayn kaana noqon yaha midkaa uu waajibku ku xidhan yahay sababan aw sharطan sharciyan aw caqliyan aw caadiyan waaniga ku soo idhi muqadimat اlwaajib ama waa shari ama waa sabab laakiin sababka iyo shardigaa noqon kara caqli mid walba caqli iyo sharci iyo caadi li qaybood marka waa sittau aqsaam shardi caqli ah iyo caadi ah iyo sharci ah iyo sabab sharci ah iyo mid caqli iyo mid caadi ah saddexdaas iyo saddexdaa lix qaybood wey sababan waxaan kala qadlayn kaana sababan noqoya aw sharطan sharciya aw caqliya aw caadiya shardi uu iyo sabab caqliga keenayo miduu sharcigu kuu sheegay midaan caadiya curfiga dhaqanka lagu garanayo intuba isagaa miaalin ka siiqat اlcitqi xoraynta weedheedoo kale fii wujuubihi ay fii waajibihi baa ka fiiclaan lahayd ayib yacnii xorayn waajibaa laguu leeyahay inaad addoon xorayso waajib ah waxaa laguu leeyahay ama markaasi kafaara ha noqdo ama nadar ha noqdo kafaarat اlqatli wixii la halmaala iyo dihaar iyo ama qatli marka muxuu ku imanayaa wuxuu ku imanayaa weedhaas aada la imanaysa ee muxuu ahaayey waxaan xoreeyey hebel ah fulaan baan xoreeyey iyo fulaanaan xoreeyey siiqada ayada ah maxaa ku xidhan waajibkii ku saaraa fulintiisii baa ku xidhan siiqada marka waa maxay waa sabab sharci ah sabab sharci ah wey ila wuxuu hi kaana sababan aw sharطan sharciyan aw caqliyan tartiib muratab ku wadaa oo sidii horaan u kala hormariyy dan u kala hormarin doonaa muxuu kugu bilaabay sabab iyo shardi buu kuu sheegay labadoodaas oo noqon kara sharci caqli caadi mid walba iskii u noqon kara shardigu saddexda buu qaadan sababkuna saddexda buu qaadanaya wuxuu ku bilaabay marka sababkii sharciga ahaa buu ku bilaabay ilaa asaga u horreeyey xagga dikriga ka siiqat اlcidqi fii waajibihi baa ku ficlaan lahayd lakiin fii wujuubina waa la odhan dhiba ma laha yacni haddii lagu yeesho xorayn waajib ah xorayntaa maxay ku xidhan tahay inaad ku hadasho tirada addoonkayga hebela waan xoreeyey kafaaradii lagu laha baan u xoreeyey nadarkii lagu laha baan u xoreeyey ile waajibku waa ku qabtay waa ku saaran yahay wujuubku mar hor dhammaaday siiqadu waa fulinti actaqtu cabdii fulanan xarartuhu ilaa aakhirihi marka alfaadaa cuquud waa maxay waa asbaab sharciya dalaaqu asbaab lafdi buu leeyahay nikaaxu lafdi buu leeyahay soo sidaa ma ah beecu alfaada waa maxay waa asbaabun sharciyatun liwuquuci اlcuquud cuquuddu inay dhacdo ay fusho aan iskaga socono iyo wاnadari in la fiiriyo fi اlcilmi اlwaajib cilmigii waajibka ahaa kana waa maxay waa sababkii caqliga ah siday u socotoon u fiirso sabab caqli ah wey waxaa kaloo waajib kuga ah in aad fiiriso shaygii inaad barato uu waajibkaa maanta waxaa waajib kuu noqda inaad salaadi barato inaad axkaamtii zakada barato xajkii axkaamtiis inaad barato inaad barato ii sheeg muxuu ahaaye jihaadka waajibka axkaamtiisi idan seed u baran laabudda min الnadar fi adilaة اmasأala fi adilaة اkitaab fi adilaة اlbaab nadarkaasi waa waajib baan leenahay limaada cilmiga kugu waajibay lagaa rabay lama gaari karo ilaa binadarin marka wuxuu ihi wاnadari almuwasil aw ilmuwasili gaadhsiinayey fi اlcilmi alwaajib ama wاnadaru fiiro la fiiriyo fi اlcilmi cilmiga alwaajib waajibka ah inaad fiiriso ayadna waa maxay waa sababun asna caqliga wey anu waxaan ku warsho inaad barato waajib weeyo jahliga ka baxdo waajib ku saaran weeye ganacsi baad bilowday inaad ribada iska ilaaliso axkaamulbayci washari aad barto waa waajib maxaa ka horreeya markaa de waa inaad kutubta soo urursato ood wii fiiriso ood macalin qabsato ood indhaha taagto ood fiiriso idan nadarkaa waa waajib lianna alcilma qad wajaba calay taa marka caqli baa lagu garan karaa haddaad tirahdo anugu waxba fiirin mahayo ilaa cilmiga laygu shu yaa kaa dhegaysanaya marka waa inaad asbaabtii caqliga ahayd ee bani aadamku garanay adla timaado ood qalinka diyaarsato oo macalinka diyaarsato oo mas'aladii meeshay ku taallay aada aado waa sabab asaguna caqli kii horena sabab sharci u ahaa wasayri lugayn fi lxaji xajka loo socdo loo lugeeyo isna maxaan leenahay waa sabab caadi ah asbaabta aan dhammayno sababun caadiyun wey haddii luu ilaahay jumcu idinku waajib yeelay salaadu idin saaray maxaa laga fahmaya oo lagu tukada meel heblo war gaari ma hayso hadde meesha in la aado waa sabab caadi ah hebel guri dheer buu fuulay bimacnaa waxaad leedahay diyaarad baa ku duldejisa ama salaan buu fuulay inuu wuxun yahay sabab dhaqanku keenayo oo ay caadadu keenayso waad iska garanaysa wuxuu ka baxay asbaabtii sababkii sharciga ahaa kii caqliga ahaa kii caadada ah wuxuu u gudbay shuruuطi wالطahaaraةi liلsalaa waa sharط sharciy wالطahaaraةi liلsalaa waa maxay waa maa laa yatim اlwaajibu ila bihi fahuwa waajibu xajku ma hirgelaya ilaa bisacyi ilayh cidqiga lama helaayo ilaa bisiiqati وalfaadi alcidqi lama helay kii kale muxuu ahaa taxqiiq اlcilmi اlwaajib ilaa bالnadar marka waa le ma laa yatim اlwaajibu bihi ila bihi fahuwa waajib saasaa looga jeeda wاطahaaratu ayadna waa waajib لأnna salaadii waajibkahayd baan hirgayn ilaa biha haddaad tira طahaaradu adilo kaleba waajib yeeshay wadaad aggeed u socota xaggeed muqadimo ooga dhig iyo wasiilo waxaan leenahay tawaarud اladilati fii mawdicin waaxidin laa ba'sa adilada qur-aanka iyo sunada dahaarada waajib yeeshay sax weeye dhan kalean waajibka kaa saarayna dahaaradu dhan kale waajib kaaga tahay lianna waa muqadima iyo wasiila ilaa waajib waajibkaana mehir gelaya mana asaxay in ayadaa la helaba mooyeen marka adiladii qur-aanka ahayd iyo sharciga ahayd iyo tacaluqan asna waxaa weeye waa adilo un meel iskugu timid dhib ma laha wuxuu u gudba haddana shardiga caqliga ah wa tarku diddi in laga tago didka lilmusababi xukumka ka soo horjeeda musababku waa xukumkii asbaabtii adaladu ay dhalaysa wey kii ka soo horjeeda haddadan ka tegin see u suuragelhaya istaag baal waa inaad taagnaataa lagu yihi maalan taagni markay waajib kugu tahay maxaa lagaa rabaa inaad fadhiga ka tagto ayib inaad fadhiga ka tagto marka hoosta wuxuu leeyahay shaarixu alfihiis wuxuu ku yidhi tarku adaad ilmamuuri bihi waa un saas almamuuru bihi waa falkii lagugu mashaeeye mukalafu bihiga ah samayntiisu waxay ku xidhan tahay wixii ka soo horjeeday ayb asna waa waa shardi caqli ah haddaan ku dhaho hebel muxuu ahaayey biyuhu ku baktinhayaaye ka soo saar maxaad garanaysaa in lagu yidhi dhaqaaqo orad ayb dhaqaaqo orad ninkan noole baan ku amaad ku dhegtay maxaad samaysa hadda didkii nolosha la timidba noolaynta didkeediba dil ah wuxuu shaygu hirgeli karaa marka maanici meesha u ka baxo cawaa'iqdii caraaqiishii marka haddii mucawiq meesha taagan yahay shaygii ma'muuru bihigaha ama mukalafu bihigaha ama maxkuumu muxuu ahaa bihigaha ma suuragelaya abadan ma suuragelaya haddii shay sabey lagu idhaahdo waxa ka soo horjeeda waa inaad ka hadho shay ku dhaqaaq haddii lagu yidhaahdo waxaa kaa cabinaya waa inaad ka hadho marka waa taaseen ku ogaanaynaa laakiin oma baahna weeya caado inaad ka ogaato oma bahna inuu sharcigu ku faro waa maxay waa inaad caqliga ku garataba caqliga kugu filan ayib wa tarku diddi didkii in laga ta ay lmucawaq ay ilmaanic lilmusababi ay lilxukmi xukumka wixii ka hor imanaya burinaya waa inaad ka madhnaato fi lmri ay fi ma umira e, e, bihi wixii lisamray ayib saasuu u jeeda waxaa cibrada laakiin sharxa hoose ku qoran baa ka ficnaan jirta waxaa ka mid a ah watarku adaadi ilma'muuri bihi baa ka dhibiya hoos buu idinku qoray waad arrintaa marmarinaya muxaqiqa hoos idinku qoray waa alfiyadiisu ka soo guuriy taasna waa sabab e, shardi caqli ah shardi caqli ah see ku noqota shaygii laguu diray wuxuu ku hirgeli karaa inay meesha ka baxaan shaygaa wixii ka soo horjeeday burinhaya didkiisa ahaa shaygii lagugu diray wuxuu ku hirgeli karaa wax walbo asaga khatar ku ah meesha inuu ka baxo ka bixiddaa inay shardi tahay caqligaad ku garanaysa caqligaad ku garanaysa wاlguslu lijuzءin min الra'sina waa shardigii caadada ahaa caada lagu garanay wejiga dhaq baan wejiga xuduud buu leeyahay caadada iyo dhaqanka bini aadam ma kala sooci karaan timaha iyo wejiga marka gacan lama gacan bagaf inti biyo lagu qaada la marinay marka in lagu qabo mastarad oo de qaybna la saari waraaq lagu dhejin yahay muxuu ahaaye koollo taa waa mushkilo marka gacantu inaad wada marisaba mooyeen ma karays wاlguslu lijuzin gabal dhaqidii baan asaguna waajib ah min الra'si madaxa ka mida in la dhaqaa waajib ah لأnna wejigii dhaqidiisi baan dhammaystirmaynin in madaxa qayb ka mida la dhaqaa mooye limaada liyuxaqiqa suu u suurageliya madaxa dhaqidiisu asl اwجه اwaajib saasuu sheekh uji khilaafku marka adugu masale iska dhib badan muqadimaة اlwaajib jumhuur ahlicilmi sidaa uu sheekhu maray bay sharxaan oo ayagu ay ku tageen muctazilo waxay leeyihiin ma laa yatimu اlwaajibu ila bihi falaysa biwaajibin aslan gebi ahaanba ilaahay waajib buu ii dira wax kalead sheegtan o dhan waxba kama jiraan bay dheh wax waajiba ma aha ayb marka ay mucil halkaas yay mareen maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi falaysa biwaajibin aslan cinda almuctazila wadaadda waxay leeyihiin aan dhahno wixii sabab ah wixii sabab ah ee asaga la-aantii musababku uusan suuro gelin waa waajib duuna shari biaqsami shardigii sharciga ahaa iyo kii caqliga ahaa iyo kii caadiga ahaaba waajib ma aan leenahay dhin ama alasbaab alcaqliya wاsharciya wاlcaadiya waa waajiba lianna sababku waa ku xog badan yahay shardiga halkaasi wadaadana mareen waana qowl qowl bacd اlmuctazila sida barkeed ayaa warka laga soo guuriyey anigu kutubtooda kuma arag laakiin juwayni iyo razi iyo hazali way soo guuriyaan madhabka saddexaad asagu wuxuu le ama afraad baa mid waa isagu inoo qoran yahay wuxuu leeyahay shardiga sharciga ah iyo aqsaamtii sababka o dhan waa waajib sababka caqliga ka sharciga ka caadiga iyo shardiga sharciga afartaasi waa waajib amaa shardigii caqliga ahaa iyo kii caadiga aha falaysa biwaajib warkaasna waxaa doortay juwayn iyo ibnu xaajib imaam alxaramayn iyo ibnu xaajib baa ayagu sidaa ku tegay aslulkhilaafna waxaa un laisku hayaa muqadimat اlwaajib ma daliilka waajibiyey waajibka ayaa waajibanaya mise daruura caqliya keenaysa mise tadamun iyo iltizaam buu waajibka u hoosgelaya waa iska khilaaf dhib badan muhiimaddu waxaa weeye shay walboo shayga lagu daray la-aantii aan la gaadhaynin inaad la timaado waa waajib ama caqli ha kugu waajibiyo ama dabeec ha keento ama sharci ha keeno haddii kale wixii baan suurageyna waa iska daruura min daruuraati tanfiid اlwaajibaat wacalى hada haddaynu ku tagno maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib ay binaan calى hada waa maxay sida aan soo sheegnay haddaynu ku tagno waa sida jumhuurta ay qabaane almubaaxu shaygii bannaanaa idaa kaana wasiilatan litarki xaraamin shayga iska mubaaxa ah, hadduu noqdo wadiiqo loo maro ka tegidda xaraanta shayga xaraanta ka tegiddiisiiba waxay ku xidhan tahay shayn bannaan inaad samayso yasiiru shaygii mubaaxah ah wuxuu noqonayaa waajib isu bedelaya wayajri fi lkulli axkaamta o dhanna wuu gelahayaa shaygii manduubka ahaa hadduu noqdo wasila litarki xaraamin manduubki waajib isku bedelaya shaygii makruuha ahaa hadduu noqdo wasila litarki xaraamin makruuh isu bedelayaa waajib kulli muqadimaat alwaajib bay noqonayaan lanna tarkulxaraami baa waajib ahaa tarkiga wuxuu ku xidhmay mubaax ka tegidii wuxuu ku xidhmay manduub ka tegidii mxuu ahaa wuxuu ku xidhmay iisheeg mxuu ahaayey makruuh ayb wuxuu noqonayaa waajib haddii min jihat اlficli aad u bedeshana oo mubaaxi samayntiisa waxaa ku xidhmay tarku xaraam isbedelaya waana suurada iyagu ay wadaanee usuulka aad ku arkayso ficlu mubaaxi wuxuu noqon waa sida tarka xaraam ficlu lmanduubi ficlu lmakruuhi ficlu khilaafi اlawlaa kulli hadduu noqdo wasila litarki xaraam ayaga waxay isu bedelhayaan waajibaad haddaad soo marayseen maa laa yatimu muxuu ahaa tarku اxaraam ila bitarkihi waajib dhankaa waa soo hormar dhankana waa dhanka ficliga ayib maxaa yeele markaad shayga mubaaxa ku mashquulso maxaad ka mashquuli bay leeyihiin xaaraamta baad ka tegi xaaraamta baad ka tegi inaad bardoodanta kubadda ciyaarto ood wakti badan ku bixiso waxaad kaga mashquuli xoogo khamrad ku dhufan jirtay galabkii iyo casarkii waxaan leenahay waaga berigiisa ilaa qodax ka dhacaysa inaad kubadda ciyaarto waa waajib baan le shanta salaadna aad tukato meelaha ku tukato limaada muxuu kaga mashquulhayaa xaaraantii ayb marka taas hadda loo jeeda waa suura ma aha kubadda inaa idiin fasaxaaya ee waxaan ujeedaa inaadan ku fahamtaan waxa loo jeedo wayajri waa ku soconayaa fi اlkulli fii axkaamtao dhan buu maraya mubaxa gooni kuma aha wey kalmanduubi wاlmakruh wahayrihima xataa waajibka inaad ku mashquusho ood badiso ood dheerayso haddaad kaga mashquulisisino ayb islaan aad ka zinaysaa meesha kuu fadhiya salaadii cishana waad gashay suuratu baqara inaad ku tukataa waajiba sa iyadu u daasho iskaga tagto cajisto ila waajibkan wuxuu kaa mashquulinhayaahe xaaraan yani wuxuu ujeedaa kulli axkaamtii o dhan ba waxay noqonaysaa waajiba liajli tarki اxaraam macnaha w macnuu sheeku kuu sheegay iskaga socon faqowl kacbi abulqaasim alkacbi oo nin dhib badan oo muctasili ah ayaa ishkaalkan keenay oo hi shareecada mubaaxba kuma jiro wax mubaax leele maba jiro siisuba lannu mubaax walba waxaa lagaga mashquulayaa muxaramaadka marka waa waajib faqowl kacbiyi uu yidhi inahu laa mubaaxa fi sharci in araada hadduu ujeeda haadaa kan aan soo sheegnay oo ah mubaaxa lagaga mashquulaya xaaraam manduubka lagaga mashquulaya xaaraam fa musallamun waa war sidaa loo dayn oo nabad qaba buuri waa loo dayn maxaa yeele haayatuhu warka mxuu ah gunaanadkiisu waxaa waay ama gabagabadiisu an yakuuna lahu ay lilmubaax mubaaxi inuu yeesho wajhaani laba dhinac kamaa sabaqa sidii soo hormartay fi salaati fi lmaqsuud salaaddii lagu tukada meel la booliyadoo la dhacay anna lahu wajhayn ficilkaa w anna lahu yani ficilkaa salaada ah wajhayn inuu leeyahan soo marra hadde dhanna waa salaad dhanna waa ka booli hadda waxaan leenahay mubaaxu markii iskii loo fiiriyo oo sharcigu inuu ku yidhi shaygan waa bannaan yahay loo fiiriyo waxaan leenahay waa mubaax marka laga eega in lagaga baaqsanayo xaraam lagu dhici lahaana maxaan leenahay waa waajib marka intaa un baad noo kordhiso weeya abulqaasim alkacbi oo wax kale madaan soo kordhin wain araada hadduu u jeedo abulqaasim alkacbi nafya almubaaxi muطlaqan hadduu u jeedo shareecadu maba laha shay mubaax ah laa muطlaqan walaa wajhiyan midna ma jiro u jeedo famin afsad اlaaraa'i aragtiya midda u liidatay u ba'anay u xun weeye liannahu maxaa yeelay warka asagaa kharqun dilaacin wey lilijmac la dilaaciyey fayajib iطiraaxu in la tuuraa waajib ah oo le waxba kama jiraan lanna waa sax weeye adilat اlkitaab wasunna laa junaaxa iyo laa xaraja ku batay mubaaxaadku waa carakawaa waajibaadku waa shay kooban muxaramaadku waxyaabo kooban weeye martabaة اlcaf iyo martabaة laa junaax waa carakawaa in la inkiro waa inkaaru lidaruuriyaat laakiin haddaad u jeedo wasaa'il bay noqon kartaa wixii bannaanaba wasiila noqon kara lagaga tago xaaraam waa kaa yeelay bu mubaaxi wuxuu noqda falle laba dhinac ayib khiaab wadcigi intayna ka tegin iyo khiaab takliifku waa isgalaangalaan inaan marka la yar kala soco wax yar aan isku dayno khiaab takliifku wuxuu leeyahay saddex calaamadood khiaab wadcigu cafwa khiaab اwadci lahu alaau calaamaatin lagaga sooco khiaab takliifki midda koobaad anlaa yakuuna maqduuran calayhiba waxaa lagu yaqaanaa khitaabu takliifku marar badan wuxuu noqdaa hayru maqduurin lilmukalaf waaba shay mukalafka usan karayninba zawaalu shamsi qoraxdu markay zuusho maxaa kugu waajiba duhur marka maadaha qoraxda zuulin kara hawl laguu diray maaha wujuub الظuhri duhurku wuxuu ku waajibaa bizawaali الshamsi can wasط الsamaa aqimi الsalaaةa liduluuki الshams duluku shamsi ma awoodda adu inaad samayso si ay kuu qabato salaaddii duurka ma awoodid marka calaamaadkiis waxaa ka mid ah an laa yakuuna maqduuran lilmukalafi waa midda koobaad a midda labaad waxaa dhacdo an yakuuna maqduuran laakiin waxaad noqonaysaa hayru ma'muurin bihi waa waad awooddaa inaad samayso sababkaas ama khitaabka wadcigaa laakinaka lam tu'mar bitaxsiilihi laguma farin inaad hirgeliso ka nisaab kalistiطaacati lilxaj wa kacadami الsafar safar marka la helo maxaad lahayd rukso inaad salaadii gaabiso ood soonka iska afurto waad awooddaa marka inaad safarto inaad iska daysaba laakiin laguma dhihin ma safri kartid cadam الsafar oo ahaa shaygii soonka waajibinayay iyo safarkii oo soonkii kaa ridayey labadu waa maxay waa maqduur calayh laakiin lam tumar bihi ha safri miyaad haysaan saan usan u dhicin salaaduna u gaabanin lama hayo nisaabkii say saka waajibta nisaab la amag laguma laakiin waad awoodda intaad shaqaysa inaad gaashiso xoolihii nisaab idan annisaabu waa sababun liwujuubi الzaka laakiin sababkaasi maqduur calayhi weeye laakiin maamuuri bihi ma ah laguma farin inaad gaadhiso inaad garateen bay la tahay calaamada saddexaad uu kaga soocmo Eh, mxuu ahaayey eh, takliifka alcilmu bihi laysa bisharطin fi akar اlmasaa'il alcilmu bikhiaab alwadci in la ogaado oo mukalafka uu doono oo uu garto shardiba ma aha adoon adoo iska galgalanhayaad ku istaagi alaab idmaad dili deedna waa lagaa dandhabi majnuun baa laga lagu yeehan xoolihii marka alcilmu bikhiطaab اlwadci shardi ma aha fi akar اlmasaa'il meelo yar oon ka soo reebi doono insha allah markaan gaadhno kitaab اlnahyi wاlmr baa yaa iska jirta idan marka waxaa kuu soo baxay cagsigeeda ka dhig calaamaat khitaab takliif an yakuuna maqduuran lilmukalafi an yakuuna ma'muura bihi an yakuuna macluuma lilmukalaf saddexdaaba waxaa lagu yaqaanaa khitaab takliif baa lagu cagsigeedii waa calaamaat takliif midaana waa calaamaad khitaab alwadci albaab اlأwl baabki koobaad waxaanu soo maray ararba iska ahayd iyo suuraysi guud ood suuraysanayseen xukumkii sharcigahaa iyo aqsaamtiisi intaasi marka waynu ka soo tagnay amaradii bay ahayd wixii la raadinayey ee baynu soo maray waxaa ku yimid mumirkii ama adiladii ama meeshii loo yaqaanay mawduuci usuul اi usuul اi hakee ka hawlgalaa beerteeboo falaa wuxuu falaa beerta la yihahda adilat shariica beertuu usuul fiqi falahayay ee ka howlgelahayay midhahana ka soo saarahayay buu sheekhu hadda baabaystay ayib adilaة albaab اlأwl fi adilaة اlfiqh adilaة اlfiqh اlmutafaq almutafaqi calayha laysku waafaqay bayna alaimati aimada dhexdeeda arbacatun afar wey aimada ujeed waa alaima alarbaca abu xaniife iyo maalig iyo shaafici iyo axmed iyo aimada mujtahidiinta ee matbuuciinta ah een lagu takfirinin bidac ayib aqoon darro diineedna aan lagu tuunsanayn oo aysan ku gaadhin rudbadii ijtihaadka alkitaabu kitaabka rabbigay weeye iyo wsunatu ariiqi nabi maxamed sal l slam iyo walijmaacu kulankii muslimiinta iyo walqiyaasu iyo ka loonjeexashada diinta laga loonjeexdo ama adilada iyo qur-aanka iyo sunnada laga loonjeexdo wa huwa qiyaaskuna min addiin qiyaasku diintu ka mid yahay ila niman baa ka saaray diinta oo yidhi qiyaasihiisoo ma jiro wuuna iman doonaa sheekha sharci doona lianna ahla sharci dadka muslimiinta ah innamaa qaaluu bihi qiyaaska waxay ugu dhaqmeen una yidhaahdeen una qaateen liwuruudi اlmri bihi amar la is-amray baa soo arooray darteed bay saa u yaaleen u yeeleen adiladii mukhtalafada ahayd afartaasuu ku gaabsaday hadda sheekhu baabka koobaad ee kitaabka sunnada ijmaaca iyo qiyaaska adiladii mukhtalafada sida qowl saxaabiga iyo istixsaanka iyo iyo ilaa aakhirihi iyo sharcu man qablana iyo wuxuu ku keeni doonaa baabka labaad dhammaadkiisa baabka labaad khaatimada u dambaysu ka dhigi doonaa kadibna awoodda u badan ee sharxa u badan iyo kitaabka lafdhabartiisa iyo wanaaggiisuba waa baabka koobaad weeye baabka koobaad iyo baabka labaad intiisa hore qaybtan dambe waa wuxuu ku saabsanaan doonaa khaatima fi adilat اlmukhtalaf falwalu daliilka koobaad oo kitaabka ah ee la raba inaad axkaamtii laguu soo sheegay kala baxdo asbaab khitaab alwadcigii toddobada ahaa ama shanta ahaa khitaabu takliifkii shanta ahaa waajibkii xaaraantii manduubkii makruuhi axkaamta meeshaad kala soo bixleeda waatana alqur'aanu wey wahuwa qur-aankuna qur-aan haddii in laisu tacriifiyo u baahan yahay waa iska uun iska tara fikri a marka loo fiiriyo muslimiinta muslimiinta marka loo fiiriyo qur-aan hadda in lagu qeexo uma baahnid lanna waa macluum shay la yaqaana hala tacriifiyo waa maxay waaba ishkaal kale asagii baaba ummadda yani waa iska takalufaad waxyaabaha iska mashhuurka ah waxay dhahan wadaaduhu suuliyiintu almashhuuru kalmadkuur shayga mashhuurka wuxuu la mid yahay shay la sheegan lanna lishuhrati kaanahu lam yuskat canhu maadaama uu mashhuur yahay malki waxaa weeye maadaama laysku haya tacaariif wadaad bixiyey wadaadkina waddada dumarahaya wa huwa inay ashaaciryagu ayagu tacriifiyaan iyo mutakalim ku qasbayn leannu laba qur bay leeyihiin nin walbo laba qur leh inuu tacriifiyo ku qasban yahay ninkii laakiin hal qur leh tacriif ooma baahno inaad garateen bay la wa huwa qur-aanku weeye qowlun waa qowl munazalan lagu soo dejiyey weer weeye calaa muxamadin calayhi afdal الsalaaةi waالsalaam waa qowl lagu soo dejiyey muxamed calayhi salaau wasalaam dhibka haysta ashaaciro iyo tolkeed waxaa weeye meesha adilada laga qadan cafwan meesha axkaamta laga qadan lahaa waa kitaab munazala aqwaal rasuul aqwaal ilaahi subxaanah wa tacaala weeye qowlkan wax laga istimbaadiya mucjiz ka ahe bani aadam samariyena hadal ilaahay maahay ku leeyihi bal adu isu keen bal isu keen adugu aadam bilqasdi isagoo loola jeeda waliba inuu icjaaska faa'iideeyo dadka samriyo marka waa qowl munazala nazla bihi ruuxu اlamiin calىa qalbika litakuuna min almundiriin taade muran ma laha mucjizun waa maxay asagaa iskii u ah samriye noogiye waa daaliyaa dadka ilan taxadi nabiga yidhi ku horaystay carab oo fusaxaa unaas ahaa markaasay samreen marka bilqasdi wuxuu ku saarayaa sunnada sunnada nebi maxamed aqwaasheeda iyo axaadiis mucjiza a jirta oo fasaaxada iyo nadmigeeda iyo qaabkay u dhisan tahay iyo axkaamta qeybkay ka warramayso qur-aankao kale ah laakiin axaadiista looguma talagelin weeye in lagu horaysto ama lagu samriyo carab ama bini aadam laakiin qur-aanku qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu calى an yaأtuu bimil hada اlqur'ani laa yaأtuuna bimilihi ayib faatuu bcashri suwari milihi muftarayaat faatuu bisuurati min milihi qur-aankaas waxaa le caryaa ku dhaca carab waa samirtay marka in loo soo dejiyo maqsad maqaasidiisa waxaa ka mid a lilicjaaz noogin iyo samrin fasaaxadiisa nadmigiisa haybiyaadkiisa axkaamtay u ratibanta ilaa ywmina hada baa la dhaqaajin laya oo culammada muslimiintu mar walba cilmi ooga kordhaa nin walbo qur-aankaas fiiriya oo wakti ku bixiya mar walba cilmi baa kaaga kordhay shekh islam ibnu taymiya wuxuu yihi intuu xidhnaa in badan baa wakti badan dayacay buu ihi fi alabxaaث alkalaamiya ee nadar alfalsafi iyo fiqiyaad iyo mumaaxakaad iyo jidaal dhib badan haddaan qur-aanka ku mashquuli lahaa wax badan baa ii yaa ii bixi lahaa buu ihi wamaca dalika wuxuu ahaa min afaadil الnaasi fi tadabur wاlistinbaad min kitaab اllahi subxaanaه wa taعala bal waqac wuu dhacay bu alicjaazu baa dhacay in lagu horaysta ama lagu samriya carab bisuurati minhu hal suurada qur-aanka ka mid ah bal biaayatin buu dhacay icjaazkii oo minhu min alqur'aani ka mid ah xayu kaanad markay aayaddu ahayd ama tahay mutadamina mid xambaarsan limaa bihi icjaazu samrintii iyo noogiddi wuxuu ku sugnaa ama ku hirgelayay wuxuu ku leeyahay aayadda yarta ahee uma nadara ama uma cabasoo kale bixaddi daata mucjiza ma aha laakiin waxaa dhici karta aayaat aayat oo kale aayaadkii dhaxalkaoo kale aayadaha dhaadheer iyagoo aayad qur-aankii wuxuu xambaarsanaa ama e, haybiyaad ama axkaam ama e, nadmigii hawlihii dhan bay wadan kartaa aayaddu marka wuxuu ka ixtiraazayaa mutadamina limaa bihi اlicjaaz aayadaha yaryarka ah ee ruux walba ay u dhisalan tahay wax lamida inay ku hadlaan buu ka ixtiraazaya qur-aankuna aayad kuma soo aroorin in lagu taxadiyey anuu aayad ma hayo laakiin suurad baa u yar suurad baa u yar suuraddan laakiin suurat eh, ikhlaas oo kale ah ama suurat lkawar oo kale ah oo icjaaskeeda ka qoray zamakshari risaalo dhan kawar oo suuradda qur-aanka u gaaban ah aayad le-eg haddaad arta ka warran ama ka badanba suuratu kawar soo ma yaro aayad toban goor ka badan hadaad arto maxay tahay waa mima tuxudiyahade mar haddii suuradda ay suurarkan yarka soo gelayaan aayadihii dhaadheeraa ee suaha lamidka ana waxay ka dhigan tahay kaanaha tuxdiya biha saasuu wadaadku ujeegaa ma inuu leeya aayad qur-aan waxaa jirta la yidhi fa'tuu biaayatin min milihi baa jirta miyaad xusuusataan aayad biaayatin min mili mise bisuurati mili baa u yar ayib sheekhu saas u jeedaa wa ama naxwu qowlihi tacaala uma nadara fa bacdu lmucjiz weeye aayaddaa uma nadara mucjiskii suuraddii mudair qayb ka mida weeye ayib faijaazu cijaazu uma nadara iyo wixii la halmaala bitabaci raacsanaan uu suuradda raacsan yahay ama aayado kale ku xidhan yahay weeye laa fii xaddi daatihi qur-aanku buu u gudbay wahuwa mutacabadun waa laisku adoonsaday bitiraawati akhrintiisa tanna wuxuu kaga ixtiraasahayaa mansuukhi mansuukhi xukunkii soo degay ee aayaddii soo degtay la nasakhay bacda naskh qur-aan ma aha ama lafdigeeda cafwan eh, mutacabad bitilawati maana ayaan ujeedaa eh, wuxuu eh, saarhayaa mansuuqi bacda maa la nasakhay ma aha mujiz bacda maa la nasakhay ma aha mucjiz ayb tii hore ahaa mucjizun bilqasdina wuxuu kaga ixtiraasay sunnada tanna wuxuu kaga ixtiraasay mutacabadun btilaawatihi hal mar unbuu noqon karaa mutacabad noqon karaa bitilaawatihi midka mansuuqa ah markuu yahay mansuuq اlxukmi baaqiya tilaawa marka lafdigiisu uu joogo lafdigiisa markuu joogo oo rasmigu baaqi yahay xukunkeeda la nasakh waxaan leeyahay mutacabadun bitilaawatihi laakiin manihi mutacabadun bixukmihi lanna xukunkiisii waa mansuukh marka intaa wuxuu kaga kaga ixtiraasayaa aayaddii nasakhnayd min xayu اlxukmi min xayu اlxukmi wاllafdi taas waa baxday mansuuqun rasman wa xukman meesha kuma jiro mutacabadun bitilaawati ma aha maxaa kuu soo haray mansuuqun xukman duuna arasmi waxaan leenahay xugun mutacabad kuma nihin lakin waxaan mutacabad ku nahay tilaawadiisa khulaasadu waa intaas waxa un keliya adugu qusay waxaa weeye inaad ogaato wej qur-aan laguu tilmaami maayo meeshuu ka bilowdana waa taqaanaa meeshuu ku dhammaadna waa taqaanaa khulaasadu waxaa weeye seed ku ogaan waju dilaala aayaddan iyo qur-aankan xukumkii ku yimid inuu xaq yahay la qaatana ay waajib tahay sid ku ogaan wajhu dilaala waxaa weeye wa annahu kalaamu xakiimin qur-aanku waa kalaam alla xakiim ah oo hani ah laa yajuusu calayhi اlkadib wala اlhadayaan wala intaa markaad aaminto ayaad hadalka xujaysan karta kalaam alle oo xakiim ah oo shay walba meeshiisa dhigaya oo shaygii xumaa xumaynaya kii samaana samaynaya laa yajuusu calayhi اlkadib wala almukhaalata walhadayaan anoo xakiimaa dhici karta in aan ku jaro habaabiyo oo hadalka aan dilqaaf aan kugu sii daayo hadal maldahan aan kuu dhiibo hadal minjiya madax aan la gelin aan sanka kuu geliyo lannu hadday igu bannaan tahay almukhaalaa wاtaqliid cala الnaas waan samaynaya waxaa dhici karta inaan xakiim ahay laakiin mararka qaarkood aan iska darooriyama hadayaan hadduu igu banaan yahay hadalkayga lama cudsan karo ma kii uu ku daroorimi jira waa kii murtida xambaarsanaa las odhan karaa ilaa aad tidhaahdo waa kalaam alle oo xakiima oo hani ah laa yajuusu calayhi اlkadib wala alhadayaan waa almukhaalata kuwa caddaan maayo wajhu اlxuja aafadu marka ashaaciru waxay aaminsan yihin ilaahay subxaana wa tacaala wax walba inuu samayn karo kuna bannaan tahay an yuqabixa eh, alxasana wa yuxasina alqabiix xikmana ma laha yidhaahdeen yajuuzu calayhi اlhadayaanu wاlmukhaalaa wاtacmiyatu wax walba oo majara habaabina ilaah ku bannaan bay idan see loo seed xujaysa hadalkiisi aayad walba waxaa lagu dhamay dhici kartaa in lagu loogu soo dejiyaba inaad ku dhunto adiga inaad ku fakataba yani waa mushkilo waxaa lagu leeya wajhu dilaala waa sidaa sidaa wey xakiim kalaam xakiima hani ah laa yajuuz calayhi اlkadib walhadan walmuqalata waa sida laa yaatihi اlbaطil min bayni yaday walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid xakiimka maxay u bedelhayaan muxkimin lilashyaa mutqin war xikmadii ma aha bay ku leeyihin aan iskaga tagno kalaamka ilaahay wixii aan nasakhnayn waxaa weeyaan sidaasaad u xujaysan oo akaamta lagu soo sheegd kala bixi qaabkaad ogala bixi waa baabka kuu soo socda eba ma laha daliilka labaad assunnatu sunnadii nabi maxamed wey ariiqii nabi maxamed wejhu dilaala asagaaba sheegi doona laakiin maadaama badkal uu ku furay aan khulaaseeyo waxaan le waa kalaamu mukhbirin saadiqin wejhu dilaala sunnadu say axkaamta kuu tusi xaqna u tahay waxaa weeye waa kalaamu mukhbirin saadiqin warame runlow ah hadalkii weeye muayadin bilmucjiza lagu xoojiyey mucjize iyo garabgal ilaahay subxaanaه wa taعaalى laa yakdibu fيma yuؤdي can الlah walaa yuqasiru fi الtabliiq khulaasadu waa inta waa kalaam mukhbir saadiq ah muؤyad bilmucjiza ah laa ykdib fii ma yuaddi can illaah ilahay wuu xaggiisa ka soo tabanaya ummaddana soo gaadhsiinay nabi aan ku been sheegaynin been aan ag maraynin hadalkii weeye soo gar maa marka in la qaato walaa yuqasiru fi tabliiq waxaa lagu dhihi karaa soo ma dhici karta isagoo intuba ah haddana inuu afgaroocnimo ay timaado sidii u sheeg la u sheegi waayo laa yuqasiru fi tabliiq macsuumin fi tashriic afcaashan an xujaysayno waa fal axad la dhowray fi tashriic inuu khaldamo laga dhowray falkii wey waan qaadanaynaa marka wajhu dilaalati sunna cala alaxkaam sidaa wey waa hadal xaq ah loogu talaga ummadda inay ku hanuunto allana xaggiisa ka saxan rasuul aan been sheegaynin aan afgarooc ahayn aan khaa'in ahayn waxaa shuqul daacad ah wixii loo dhiibay sidiisii u gutay sidii loo gutay sida u fiicanna u gutay warkii wey marka in la qaato waa jumlatan watafsiilan waa mashruuc baa loo jeedaa wuxuu uhi wlmuraadu biha sunnada waxaa looga jeeda hadda sunnadii aad soo marteen ma ahe qowl nabiyi weeye wa ficluhu nabi maxamed qowlkiisii iyo falkiisii wey wa min alficli waxaa ka mida taqriiruhu sugidda nabigu uu sugay mukalafan ruux mukalafa u daayey walow kaafiran gaalba allah ka dhig walow munaafiqan munaafiq allah ka dhige calaa ficlin ficlu u daayo yac uusan ka dhihin iطalaca calayhi nabigu uu daalacdo isha uu ku qabtay ama uu ogaaday iطilaacu hadda waxaa loo jeeda alcilm ama ru'ya basariya ama ru'ya qalbiya falki waxaa ka mid a sukuut الnabiy taqriirkuna waa sukuut nabi maxamed waxa ogaada mukalaf samaynaya shay shaygu wuu arkay nabigu ama wuu ogaaday yacna kama dhihin maxaan leenahay sheega waa banaan yahay lanna hadduu xun yahay nabigaa naga qaban lahaa saxaabadu wuxuu nabiga ka joogsado way ka tegi jireen ayb wuxuu sameeyey way ku dhaqaaqi jireen ayib walow kaafiran walow munaafiqanta waa qaayo wuxuu ujeedaa mukalafka waxaan loo daayay ee nabigu uu ka aamuso gaal baa allah ka dhigo munaafiq baa allah ka dhigo munaafiqu waa min almuslimiin weeye xagga axkaamta ayib marka munaafiq in iskaba daayay ahayd lama baahno sida raajixa ah walow kaafiran baa ku filan munaafiqu waa min almuslimiin min almuslimiin xagga axkaamta fayakuunu wuxuu noqonayaa falkaasi jaa'iza mid u bannaan lahu lilmuqari calayh ninkii loo qiree loo daayey iyo walikayri asaga midaan ka ahayn ma adiga laguu qira keliya ee lagaa aamusay inbaa falkaa kuu bannaan yahay mise dadka kalena aday kula mid yihiin aday kula mid yihiin qiil baa jira uu doortay abubakr albaaqilaani uu yidhi wuxuu leeyahay waa khaas ninkii loo daaye lagu arka inbuu khaas ku yahay taqriirku maxaa yeele cumuum lafdia ah meeshii ma jiruu leh mar haddaan cumuum lafdia ah uusan jirin ninkii sameeyey looga aamuso inbay inbay khaas ku tahay buuri shuruudii taqriirka shuruud buu leeyahay shardiga u munaasabsan waxaa weeye ee taqriirku usan xujo noqonaynin iyo sukuutu shaarici uusan xujo ahayn ilaa bihi waxaa weeye waa in shaaricu hadda ka hor ama rasuulku hadda kahor waxaan usan kaa reebin hadduu nabigu dhowr goor sheegay shayga inuu qabiix yahay haddana maalinka aduu dafta wata uu ku arko kaa aamuso dhihi mayno nabigaa nooga aamuso waa xalaal lianna nabigu wuxuu itikaalayaa nahyigiisii iyo taqbiixintiisii iyo digiddiisii hore wiilkaada yarka ama nin aad qaraabatiin haddaad maanta xumaan kala hadasho ood maalin kale kala hadasho oo maalin saddex asagoo tafta wadataad aragto maxaad samayn suuq ba udhihi maysid war maad la hashid war ninkan igu mashquulin baad leedahay waad sii jeedsanta marka shaaricu sukuudkiisu waxaa shardi ah an laa yasbiqahu nahyun wa taqbiixun horay marka hadduu kaa jiray waxaa weeye nabi maxamed sal l slm mar walba uu soo galo kacbada iyo asnaamtii mushrikiinta iyo quraysh ma la hadli jiray mise uu iska agarmari jiray waaguu joogay dhowr goor markuu la hadlay oo bilo iyo sanadya nabigu ku qaylyahay oo uu ku dhagaabinayo oo oo uu keri waayo muxuu intuu soo galo ku tukad iska tagahay kuu arko inuu warka ka qadan u sheegaya taqriirku waxaa sharda markuu xujo yahay inuunu maanacaa jirin ayib haddaan uu jiro indaar iyo nahyi iyo taqbiix horay uu jiray kaas odhan maayo taqriirkan dambe waa sukuud iyo waa sharci iyo waa laqaan la odhan maayo wadaaddaa waxay kaloo ku daraan waa in uusan shaaricu markaa u arkaynin inay faa'iida la'aan tahay nahyintaadu iyo amarkaaduba haddaad mucaaninimo shaarici ku arkay oo leeyahay kan hadaad u sheegto waxba laga faaidi maayo oo saa kaaga aamuso sukuudka xuja ma ay yidhahdeen wadaadna halkaasay la marin wadaad waxay ku dareen oo yidhahdeen waxaa shardi ah inuu qaadir yahay shaaricu linahyi shaaricu waa inuu hawsha kaa reebi karo isagoo kaa reebi kara markuu kaaga aamuso markaasaan leenahay sukuudka suubaru wuxuu tusahayaa falka aad samaysay inuusan dhib lahayn taa wadaadaha ka mur waxay nabi maxamed sal l slam wuxuu ahaa macsuum can qatli dadku in la dilo ay gaala disho ama bani aadamta ilahay ka ilaaliya laakiin lagama ilaalin in la dhibo oo dhib la gaadhsiiyo marka shardigaa inaysan uu nabigu qaadir yahayna wadaadaha xoojiya laakiin ka u muhiimsan waa anlaa yasbiqa nahyu aw taqbiix wuxuu hi wadaadku marka maa lam yakun daacin waa hadduusan daacijin sukuudka nabigu waa xuju calaa jawaazi اlficli maa lam yakun daacin wax oogu yeedha hadduusan jirin calaa taqriiri taqriiri rasuuli alayhi al mukala alka markaasi alayhi cala alficli cafwan falka sugudda uu kuu da ama kaaga aamusay aamuskaa wax nabiga oogu yeedha waa inuusan jirinoo ama nahyi saabiq ama cadam اlqudra ah hawlihi aad soo marteen wey hadda aan sheegay falaa yalzamu ka laazimi maayo minhu min asukuud an yakuuna alficlu jaaiza falka inuu banaan yahay kala maaa yeele maanic baa jiro nabigu kulama hadli kara waad dhib baad geysanaysaa ama horaanbu kula hadlo oba kaa cal waayey ayib laakiin waa shardi inuu nabigu hawsha ogaado ama uu arko ma lamid baa shaygii xilliga nabiga inuu baahay oo faafay ayib ma lamid baa jaabir iyo saxaaba wadiidayshan sheegu hadduu baaho madiina ku baaho ilaahayna uusan ka reebin subarhun uusan yac ka dhihin waxay dhihi jireen waa taqriib bay u arki jireen aniga hadda soo yidhi waa lأna اlmashhuura kalmadkuuri wa minhu waxaa ka mida ficilkii nabiga falka waxaa ka mid a hamahu bishay sal ly slam shayga nabigu inuu hamiyo inuu shaygii sameeyo hadduu nabigu hamiyo oo u hingado hamiguna waa casmi weliba ziyaado wata ayib asna waa ficil baan le naxwu ma fi اstisqaaءi roobdoonkii wuxuu ku yimid xiina waktigii hama nabigu uu doonay biqalbi الridaa'i go inuu dabagediyo fataqula caleyh uu ku adkaaday fataraku markaasuu ka tegay isagoo roob doonaya mar nabiga korku u saara intuu hoosteeda qabto inuu hoosteedina korkeedina hoos geeyo hoosteedina kor keeno bogcadkeeda hoos mariyo markaasuu nabigu gaari waay ku adkaatay farahu ka qaaday fuqada waxay ka qaateen marka la roob doonaya in go- iyo cumaadaha la rogo waa min asunna limaada nabigaa hamiyo isku dayay wuuna kari waayey shay aan bannaanayn oon fiicnaynna nabigu ma hamiyaan leena ilaahay baa qalbigiisa iyo qaalabkiisaba dhowray axaadiis badan baana macnaha ku timid hamiga yihaadadiisa ashyaa badan wadaadka shaarixa matni iskale alfiyada sharxeeda amtila aad fara badano min asunna ayuu keenaa alla muraajaciy wa fi lficli ficilkii la xujaysanaya eedan waxaa ku jira an yushiira nabigu inuu farfiiqo bimaa yufhimu yufhamu minhu cafwan bima yufhamu minhu shay wuxuu nabigu doonayay shay laga fahmi ishaare laga fahmi inuu nabigu la yimaado an yushira waa inuu ishaaro ama fiiqo ama miidaaro ama muuqo bima yufhamu minhu shay muraadkii nabigu u jeeday almushaaru ilayh wixii la tilmaamayay tilmaan laga fahmi karo hadduu nabigu la yimaadana tilmaantaasi waa fal iyo ficil la xujaysanayo ka ishaaratii ishaaradiisi oo kale iyo midaaridiisii lekacbn maalik alansari u ishaaray saxaabigii ibn abi xadrad cabdallah iyo kacab baa dayn isku lahaa markaasay nabigoo gurigiisii jooga amin duhura isku qabsadeen ama casarba masaajidka dhexdiisa murankoodii baa nabiga gaadhay daahi intuu fayday buu i yaa kacab labeyk yaa rasuul allah saasaa loo yidhi maxaanu daynta qayb dhin weeye nabi alla waa yeelay ibn xajar al nuskii lagu nuskii laga cafiyey mayinkii kala bixi ayib muxuu ishara an inuu rido shada daynihi dayntiisa nuskeed calaa ibni abi xadrad uu ku lahaa wuxuu qad facaltu nabi alla waan yeelay wuxuu in la yidhi ishaaradu maxay noqotay ifcal kada dac nisfa dayn facaltu nabi allow qaalna wuxuu ihi faqdihi yaa ibni abi xadrad aduguna daynta bixi calaa ana alishaarata ishaaradu taxtamil waxaa suuragal ah taxtamil waxay ixtimaashaa ama tuxtamal labadu waa la akhrin karaa an tuxlaxaqa in la haleeshay bilqowl ishaaradu ma qowl baa mise waa ficil baa la isku haya ayib lanno falkii waxaad u qaadan kartaa ishaarada waxaad u qaadan kartaa imiraad in lagula hadlay hebel muxuu ku yidhi weylaha see kula hadlay madaxu ii gundhiya baad leedahay dhihi maysid madaxuu sameeyey dhihi may haddii uu ii gundhiyey uu ila hadlaya ka dhiganta liannahu yuطlaqu calayha kaiira in badan baa ishaarada qowl lagu iطlaaqaa fiqiyaadka ka ishaarat اlakhras ishaarat اlakhrasi fii baabi الsalaam ma mubطila mise la waad soo marteen akrasku hadduu ishaaro la yimaado mufhima salaada gudaheeda waa hadal baa la yidhi mise ma aha hadal ma ahay dheen haye fii baabi الطalaaqi wاlbayci wاlkitaabati wالnikaaxi ishaarat اlakhrasi waa kalkalaami laakiin cibaadadu ayadu maadaama hadal cad la rabo oo qowl kalaam الnaas waxaa le ma burayso marka ishaaradii fuqahadu meelo badan waxay ka soo qaadeen kalqowl taa markaan eegna alishaaraةu min alqowli laa min alficli xaggii haddaanu fiirna qad facaltu iyo hawlaha haddaynu eegnana waxay u qaateen eh, rag badan inay ficil tahay dhibba ma leh muhiimad waa maxay ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqotee ishaarada suubanaha waxaa weeye waa daliil min adilati sharci oo la xujaysan karo lanna waa macsuum fii afcaalihi wa aqwaalihi wa ishaaraatihi wa iraadaatihi wa humuumihi ku saabsan masaa'il atashriic masaa'il atashriic wuxuu yihi wadaadku inta yarta bal aan ku daray waqtigaa baan dheereeyey ficilka aan gaadho wakulu maa sabaqa wax walboo soo hormaray min alqowli wاlficli wاlhami maxaa inoogu xigay iyo ishaaradii oo min aqsaami الsunati waa xujat wey wa min algariib wadaadka birmaawi sharxiisa alfiyada wuxuu leeyahay acmaal quluubku waa afcaal qalbiya adiladan waa laga qaadanaya baab اliimaan marka la marana waa ka saarahaya ayb waa min aqsaami الsuna waa xuja buui gar wey maxaa yeelay limaada wajه اxuja xaggee licismati sal ly slam uu ka dhowran yahay huwa asaga iyo wasaa'ir اlambiya ambiyada intoodo kale waxay ka dhowran yihiin calayhim الsalaaةu wasalaam xumaantay ka dhowran yihiin mise alkhaطأ fi tashriic bay ka dhowran yihiin intuba isagaa keeni doona waa macsuumiin cismada maxaa dhaliyey biاlxujaج اdaalati calayha xujooyinkii tusahaya calى اlcisma bay macsuumiin ku yihiin adilaة اkitaabi wasuna tustay inay macsuumin yihiin falaa yasduru intan dambe wuxuu kuu sheegi doonaa madhabka ashaacirada waxaa dambe meeshu kugu qoran madhab ashaacira madhab ahlu suna waljamaca ma ah madhab ahlilbidac weeye falaa yasduru ka soo fuli maya canhum can اlambiyaa danban wax dembi ah laa sagiira walaa kabiira dembi yar iyo mid weyn midnaba ka soo fuli maayo laa camdan kas iyo walaa sawan kama midna oga soo fuli maayo bal iska badaa kas iyo kami iyo dembi sagiir iyo kabiirahe laysa fii afcaali makruuh afcaal ambiya wax la koodaba kuma jiro lianna kamaala sharafihim sharaftooda dhammaystirankeeda ay dhammaystiran tahay awgeed cafwan ay dhammaystirankeeda yaba wuxuu diidayaa ficla maa nuhiya canhu fi ljumla shaygii laga reebay nabi inuu sameeyo waxaa u diidaysa sharafu nubuwaba diidaya sharafu risaalaba diidaya maslada isculismada waa masala dhib badan kutub badan laga qoray khulaaso yar oo hal daqiiqa ah <coughs> ama kaba yarba khulaasadu waxaa weeye ummadoo dhan ahlulqibloo dhan waxay isku istifaaqeen oo ku ijmaaceen ambiyadu inay macsuumiin yihiin fii masaa'il atashriic tashriica iyo axkaamta dejinteeda iyo sharci garaynteeda macsuum weeye nabigu iyo ambiyadoo dhanba kuma khaldamayo xugum sharci ah oo gaadhsii la yidhi ummadda ama caddeel la yidhi ama ilaahay u waxyooday ama qalbigiisa lagu tuuray marnaba ku khaldami maayo alambiya waa macsuumuun fii baabi الtashriic wa tabliiq الrisaalaat taa waa masale maqطuuca khilaafna kama jiro waxaa ku yimid agga afcaasha xagga afcaasha xagga afcaasha iyo dunuubta marka loo yimaadana ambiyadu waa macsuumuun min aliqraari cala اdunuubi muطlaqan labada faqro ayaa saxa wixii ka soo hadhay waa iskawaa iska dhib weeye ambiyadu waa macsuumuun baynu soona faqradii koobaad fii masaa'il tashriic wa tabliiq risaalaat ayib wixii alla gaadhsiiyi waa gaadhsiinayaan shiina qarin mahayaan nuscaantayna reebi mahayaan erayga ayagu xukumka ayagu ha dhibo ama dhibin waxaa weeye bini aadan aan sidiisay u gudbinayaan caaisha maxay tidhi haddii suubanu uu qarinay wuxuu qarin lahaa cabasa watawalla ayib cali ma kl nabiga xoogow aalubeyt cilmi goonaan ba idin sheegay xanaaq buu iyo la nafbixi gaadhay ninka warka u sheegayna uu la dagaalamay idan nuqdada labaad ambiyadu dembi hadduu ka dhaco xataa laguma qiro isla marka way ka toobadkeenayaan marka waa faqrada aan ku hi alambiyaa macsuumuun min alqraari calى dunuub muطlaqan dembiga ama kabiir ha noqdo ama sagiira ha noqdo ha inoo dambaysa dhicidii dhicila'aantaba laa yuqaruuna calى اdunuubi muطlaqan nabigu marka horeba dembi ku dhici maayo hadduu ku dhacana isla markaaba allah baraarujina wuu ka toobad keenayaa ama sharaftiisii nabinimada ayaaba markiiba qabanayso waa ka kacaaya ee dembiga asaga ah. faruu kala baxaaya marka taasi waa qodob qodobka saddexaad alambiyaa waa macsuumuun min aliqraari calى اlkhaط idaa akhطأu fi اlijtihaad qodobka saddexaadna waa midkaa nabigu hadduu masaa'il ku ijtihaado aan nas qur-aan ku imanin waxyi hoosena aan loogu sheegin hadduu ku ijtihaado xataa uu sakatiyo oo mas'aladu meeshay lahayd uusan dhigin isla markaa waa la baraarujinaya khulaasadu marka maxay noqotay alambiyaau waa macsumuuna imaa bidaayatan aw nihaayatan soo intaa un maaha marka horeba waxaan inaysan ku dhicin iyo in dhammaad meesha eh, gabagabada ay ka noqdaan oo ka toobadkeenaan khalad yaroo kaa dhacay ood ka noqotood ka toobadkeentayna marka hore uu kaa dhacay hadda ka dha haddaad ka fiicanta leanna toobada nasuuxada iyo noqodka wanaagsan wuxuu ka fiican yahay dhan maka la eego dembi la-aantuba ka fiican yahay haddaydan dambaabaynin oo ilaahaysa idiin dhaafayninba hee ilahay waa idin halaagi lahaa kuwo cusubaba la keensan la ilahayna markaa u baada khulaasat masalada alcisma waa intaa masaladan ka hadlaynana waa intii nabinimada la siiya ambiyada qabla nubuwa baxdi kale iyo war kale wey haygu lugeyna wallah aclam